bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cabdillahi الcusaymin غafar allah lah wlahm jamiعا biisnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabuus mawla cabdillahi bn cawn اlcaas can cabdillahi bn cawn اlcaasi radi allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum araxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutun khasatan usul xadiid اlmustafa wاrasul اlmujtabى slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlأjl fahada huwa اlmajlis الsituun aw الsitiin min majalisi iqra'i washarxi kitaabi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 iyo kow isdeetanaad wa canhu الله bni cabaas waxaa la weri radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdillahi bni cabaas samictu waxaan ka maqlay rasuula allah rasuulka alla sala allahu calayhi waaalihi wasalem yaquulu rasuulka isagoo lah man sawara qofkii sawara suuratan sawar sawara fi dunyaa adduunyada sawar la imaado sawar sawara kullifa waxaa lagu mashaqeeyaa oo lagu kalifaa an yanfukha inuu afuufa fiihaa suuradaa muxuu ahaa gudaheeda an ruuxa naf inuu ku afuufa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaysa isagana muusan ahaanin binaafikhin mid afuufa oo afuufitaanka isaga u fuudaada ma ahaanin weeyaan muttafaqun calayh axaadiistii noo soo hormartay oo waciidka iyo goodiga culus uu ku soo arooray qofka sawirka la imaado nafta ay ku jirta ayuu xadiidkanna daba socdaa wuu ka mid yahay weeyaan nabigeennan wuxuu cadayna sala allahu caleyh waali wasalam qofka adduunkan suurad sawira sawirkaas waxaa lagu kalifi doonaa inuu nafku afuufo naftana kuma afuufi kara suuragal uma noqonaysa weeyaan marka waa cadaab daa'im ahoon joogto ah oon dhamaansho lahayn muttafaqun caleyh xadiid kun lix boqol laba iyo wacan ibni mascuudi radi allahu tacala canhu waxaa laga wariyay abdulahi bn mascuud qaala cabdullahi bn mscuud wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rsulka all sala allahu aleh ali waslem yaquul isagoo lah ina ashadda annaasi dadka in kuwa uga daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama almusawiruuna kuwa wax sawira weeyaan muttafaqun calayh marka sawirka khatartaas ayuu leeyahay maantana waad aragteen sida loo fududaystay iyo xaaladiisi meesha ay tahay culimmada qaar ha kan fotograafka waa muxuu aha muraayada oo kale ha yidhahdeena wax la ah. laakiin qalbiga kuma xasila arinta iyada in marka un loo qaybiyo saddexda qaybood oo ahay daruuriyaadkii iyo taxsiiniyaa iyo taxsiiniyaadkii daruuriyaadka cafwan iyo xaajiyaadki iyo taxsiiniyaadkii daruuriyaadka iyo xaajiyaadka la banneeya taxsiiniyaadkana muxaram laga dhigo taas unbaa kolleyba mahraj ugu dhow ugu fududuyay horaanna wax badan ugu soo hadalnay xadiidku lix boqol iyo saddex iyo siddeetanaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxuuhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka alle sala allahu aleh waslm min qol isagoo leh qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi kor ahaye waman adlamu yaa ka dulmi badan laa adlama minhu qofka dulmi badan lama arko weeyaan miman qof dahaba u tallaaba qaaday oo u socday oo damcay yakhluqu inuu uuma ka khalqi uunkaygoo kale sidaa wax u uuma oon u khalqa inuu u khalqa qof u tallaaba qaaday dhigtay yaa ka badan weeyaan falyahluquu ha uumeena oo ha abuureena daratan dhulacasa amaba quraanjo ha uumeena aw liyakhluquu ha uumeena xabatan xabad gerbi ah ha uumeena weeyaan xabad hal xaba oo gerbi ah ama qamadiga nooc ka yara duwan weya waa noo imaan doontaa aw liyakhluquu ha uumeena oo ha khalqeena shaciiratan hal xab oo qamadii ha uumeena weeyaan muttafaqun calayh suuragal uma ahan kuwaas marka khalqiga alla isku shabahayaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaad la imaadaan ood untaan dulcasa amaba quraanjada teeda yaryar uma waxaa weeyaan amaba xabad qamadi ah ama xabad garbi ah uma ayuu rabbi yidhi subxana wa tacala suuragal uma noqonays muttafaqun caleyh marka eh, mxuu aha xaaraannimada suurada gooni inayna ku en waxyaabaha dilliga ama harka lah waxaa daliilu ah xadiidkan ninka la yidhahda abu hurayra radi allahu tacala anhu arda markuu warinayey sabab wuruudkiisa wuxuu ahaa uu ku wariyay radia allahu tacala anhu arda waa isaga xaggiisa markaan ka fiirino weyaane wuruudkii sare maaha wuruudkii hoose ayaan ka hadlayaae waxaa weeyaan wuxuu ula dan lahaa nin sawara ayuu yimid weliba sawarkii isaga ahna derbi ayuu muxuu wax ku sawaraayey derbi wax lagu sawra ma haru may har ma lahan markaasaa waxaa hadalkaas xadiidka nabigan ayuu soo qaatay sala allahu aleyh waali wasalem xadiid afar iyo siddeetanaad waan abi alxata alxaabi waxaa laga wari radi allahu ana rasuula rasuulka all sala allahu aleh ali qaal rasuulkana wuxuu yidhi laa yadkhulu ma gala aljana laa tadkhulu ma gasha cafwan almalaa'ikatu malaa'igta ma gasha beytan guri guri ma gasho weeyaan fiihi gurigaas dhexdiis uu ku sugnaaday kalbun ey walaa suuratun sawarna ma gasha muttafaqun caleyh guriga haddii marba sawar uu ku jira muxuu ahaa kalbi ama ayn uu ku jira malaa'igta allah subxaana wa tacaala sooma gasho waa xirmaan iyo hoojin qofka laga hoojiyey malaa'igtan inta badan naxariis iyo khayr bay wadaa weeyaan iyo شhan iyo siddeetanaad an بn cumar waa radi allahu tacala anهuma qal u abdulahi بn cumar wacada waxaa la ballamay rasuul اllahi rasuulka alle waxaa la ballamay sala اllahu عalaيه wali waslm jibriilu malakuljibriil ayaa la ballamay calayhi اsalaam an yaatiyahu inuu yimaado wakhti go-on faraha uu ku dibdhacay calayhi dushiisa oo wakhtigii looga talagalay ayuu dib ugu dhacay weyaan xata ishtada ilaa uu mxuu ku adkaado oy ku darnaata arrinta ayada iyo dibdhacaas calaa rasuuli rasulka sal allahu aleh waslem qaala wuxuu yidhi calaa rasuuli rasulka al sal slem fakharaja kadibna nabiga ayaa soo baxay sala allahu aleyh waslem falaqiyahu jibriilu jibriil ayaa la kulmay fashakaa wuu u dacwooday ilayhi isaga ayuu u dacwooday oo fa qaala weliba markaasa wuxuu yidhi markuu u dacwooday wuxuu leeyahay maxaa ku dibdhigay ballan ayaan lahaynay ballantii maxaad ugu soo dibdhacday maxaa cusuboo jiray saasuu u dacwooday weeyaan uu sheegtay faqala wuxuu yidhi inna anaga laa nadkhulu ma galna beytan gori ma galna oo fiihi gudihiis uu ku sugnaaday kalbun ay walaa suuratun sawar rawahu lbukhaari imaam bukhari ayaa xadidkaa wari raaa ay abطa'a wuu dib dhacay weeyaan wa huwa isagana bihaa lmuhalaa raaa la yidhahdo ada saddexda dhamcoodna muxuu ahay la akhriyo weeyaan xadiidkan marka waa khatar axaadiista hore ayuuna muxuu ahay sii sharxayaa oo maliku jibriil laftirkiisii ayaa ficil ahaan iyo qowl ahaan u jamciyey ficil ahaan nabigana ala sl slam ood ogsoontihiin oy ballan weliba lahaayeen ayuu kadib dhacay waa ficil qowlkana waxaa weyaan weliba wuxuu usoo caddeeyey annaga guri qolyahan eyga amaba muxuu ahaa sawirku ku jiro ma galna marka sawirada derbiyada lagu dhegsaday iyo waxyaabahaas ma macno badna khayrna ma lahan weyaan xadiidku lix boqol iyo lix iyo wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi waacada waxaa la ballamay rasuula rasuulka al sala allah alay slam jibriilu jibriil ayaa la ballamay calayhi salaam fii an yaatiyahu inuu yimaado inuu kula ballamay weyaan fa tilka saacatu saacadaas ayaa timid walam yatihi jibriil umuusan imaan nabiga calayhi salaatu salaam qaalat waxay tihi caaisha wa kaana waxaa ahaaday biyadihi nabiga gacantiisa calayhi salaatu salaam casan ulbaa gacanta nabiga uu ku hayay way alayh slat slam fataraxahaa nabiga wuu tuuray min yadihi gacantiisu ka tuuray wa huwa nabigana yaquulu isagoola maa yukhlifu allaahu alla ma guub yeelo oo kama dibdhaca wacdahu ballantiisa kama baxa weeyaan walaa rusuluhu rusushiisa soo dirayna ballantii kama baxan weeyaan uma intaa kadib oo de jibriil bay ballameen jibriil marka waa kadib dhacay marka rasuusha alla ayuu ka yahay jibriil calayhi salaam uma iltafata kadibna wuu fiiriyey nabiga calayhi salaatu salaam faidaa waaba isagoo jarwu kalbin y yar jarwu kalbin ey yar taxta sariirihi nabiga sariirtiisa calayhi salaatu salaam uu ku sugan yahay weyaan ey yar ayaa sariirta nabiga calayi sl slam ku jira weeyaan faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi slat slam mataa dakhala hada alkalbu eygan goormuu guriga soo galay caaishoy faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay maa daraytu maan ogaanin bihi isaga goorta uu soo galay maba ogi weyaan waa iska soo undusay fa amara nabigu wuxuu faray bihi ay biikhraaji in la bixiy nabiga faray eygi faukhrija eygi waa la bixiyey fajaahu jibriilu jibriil ayaa yimid calayhi salaam faqala wuxuu yih rasul rasulka al sal slm wacadtanii wacadtanii waad ila ballantay fajalastu waan fadhiistay laka adiga ayaan kuu fadhiistay walam taatiinii imaadan imaanin ee say wax u jiraan weeyaan faqala wuxuu yidhi manacanii waxaa iga reeb alkalbu eyg alladii kaasoo kaana ahaaday fii beytika gurigaada ina anaga haddii aan malaaig alla nahay laa nadhulu ma galna guri fiihi kalbun ay ku sugan yahy walaa suuratun sawa rawahu muslim marka gurigaada haddii aad rabto in muxuu ahaa e, malaaigta alla ka maagto ay ka caagto sawar iyo waxaad dhex dhigaysaa iyo ey weeyaan ciyaadan billah haddana waad aragteen eeyaha dadka qaar carruurta xataa way ka jecel yihiinba carruurta qaar gaalada khaasatan nimanka reer yurub iyo caddaanka ilmaha way ka jecel yihiin weeyaan waxaa laga yaabaa inuu u dardaarmo eygiis in dhaqaalihiis antadiisa la siiyo wax la yaab la runtii xadiidku lix boqol iyo toddoba iyo laga wari waan ibtiyaaxi waxaa laga wariyey xayaan ibnu xusaynin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii caliyun raximahu llahu tacala qala wuxuu yidhi qaala lii caliyun ibn abi aalibin radia allahu tacala canhu arda alaa abcaduka ku bixiyo oon ku saara oon kugu dira calaa maa shay maan kugu bixiyo ay amar oo bacanii ila saaray ila diray bihi isaga calaa maa shay maan kula bixiyo oon kula saara bacanii uu ila bixiyey calayhi isaga rasuulula rasuulka all sala allahu alayh nabiga arrintaad ila diray maan kula saara ayuu yidhi weeyaan oo arrinta iyada ah, maan kula dira weeyaan ayib arrintaa marka maxay tahay su-aasha marka jawaabtu waxay noqonaysaa ila bixi wey ila dir nabiga wuxuu muxuu ku faray oo adiga aad kula diray ila dir anna weeyaan oo eh, eh, muxuu ahaa ifar markaasaa wuxuu yidhi ninka la yihahdo cali bin abi aalib alaa anlaa tadaca inaadan ka tegin suuratan ilaa tamastahaa inaad mxuu baabi'iso ood jeexjeexdo ood burburisa ood hallaysa weeyaan walaa qabran qabrina aadan ka tegin mushrifan ee kor loo qaaday oo la dhisay weeyaane ilaa sawaytahu arlada ayaad la sintaa rawaahu muslim arintaas arrinta ayada nabigeena ay bixi sala allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi haddii aad la kulanta qabri kor loo qaadayna sin dhulka la sin kadalika sawar haddii aad aragtana baabi'i weeyaan arrinta ayada abcan waa munkar qabriga dhisan munkar weeyaan sawirkana waa munkar labadaba waa munkar marka inaad baabi'iso ood burburisa wuxuu qaadanaa axkaamtii takhyiirulmunkar shayga munkarka ah, marka la doorina waxaad leeyahay axkaam wuxuu leeyahay shuruud shuruuddaas ayaa loo mariya weeyaan shuruud waxaa jirta waajibisa in munkarka la inkiro waxaa ka mid ah munkarka isaga inuu yahay shay muxarama oo inuu xaaraam yahayna arin lisku waafaqsan yahy ay tahay waxaa ka mid ah munkarka isaga inuusan munkar ka xoog badan meesha imaan doonin waxaa ka mid ah munkarka isaga ah in haddii la zuuliyo munkar ka weyn uusan imaanayn soomahan tan saddexaad waxay noqonaysaa munkarka isaga ah la zuulina waa in waxaa weyan qofka awood ule istitaaca ood awood u leeyahay haddii aad awood u lahayn waxaa weeyaan ilahay kuguma kalifin subxaana wa tacaala maraatibtii qaadanaya oo mxu qalbigii ayaa u dambaynaa oo gacantiyaa ka horraysa kadibna waxaa ka mxuu ahaa ka dambayso qalbigii gacantii iyo carabkii iyo qalbigii saasay isu daba yeelan wey martabada ugu sarraysa waa gacantii tan labaadna waxaa weeyaan carabkii tan saddexaadna qalbigii marka maraatibtaas iyo shuruudda waajibis in la inkiro dhammaan in la ilaaliyo wey inta shardigo sheegnay iyo shuruud kale ayaa loo shardiya marka qofka inuu arrimaha la socdo weeyaan oo haddii aad sawir aragta horey aadun muxuu kaga boodin ood fiiriso shuruudda ayada iyo waxaa maraatibtaad aad fiiriso weyan wixii aad gacantaada aanan ku jirin oo haddii aad samaysana dhibaata ay ka imaanayso waa inaad marka aad ka taxdirto ood ogaata ood shuruudda ogaato wax badan iyo dhibaatooyin badan oo hadda dhacday oo dacwada dhib u keentay inta badan waxaa keenaysa qofku wuxuu arkaya naskan oo kale ballantii aad nabiga kula ballamay cala sla sl ali bin abi taalib ayuu arkayaa kadibna ma yaqaano maraatibtii axaadiistii kale man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadihi faman lam yastatic fa bilisaani waman lam yastatic fa biqalbihi ma yaqaano ma fiirinayo kadalika nabigeena calayhi salaatsalaam sunnadii ficliga ahayd isagoo muxuu asnaamtii ay hor yeelyeelaan ayuusan nabiga taaban jirin alayh salaa toban iyo saddex sano maka joogay asnaamta hortiisaa yeeleen waana ku tukan jirin ma taaban jirin waxyaabahaso dhan qofka ma fiirinayo halkaa xadiidu ku dhegi dhab kadibna markaasuu muxuu ahaa jaq meeshaan taraari dhibaata ayuu naftiisu keeni dacwada dhib u muslimiinta dhib u keeni wamaa dalika xitaa wuxuu sabab noqonaya dacwadii soo geli inay ka cararaan weyaan marka arrimahaas in loo baraarugsanaado waa shay laga maarmaynin baabu taxriimi ittikhaadi alkalbi eyga in laga dhigto ama la samaysto baabu taxriimi ittikhaadi alkalbi ay in la samaysto oo guriga la dhigto xaaraannimadiis ayuu u baab yahay ilaa lisaydin ugaar in loo samaysto oo guriga loo dhigta mooyaan in lagu ugaarsado aw maashiyatin ama xoolo jirnimo in loo muxuu ahaa dhigto weeyaan aw zarcin amaba inuu ilaaliyo beer inuu ilaaliyo oo abuur iyo beer inuu ilaaliyo saddexdaas midaan ahayn inay xaaraan tahay in eyga guriga la dhigto ayaa waxuu imaamku u baabaysta caleyh raxmatullah xadiidku aad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma qawlihi cabdullahi bn cumar samictu waxaan ka maqlay rasuul اllahi rasuulka all sal اllahu alيه ali waslm yaquul isagoo leh man iqtara qofki kaydsado kalban ay ilaa kalba saydin ay ugaareed mooyane aw maashiyatin ay xoolo jir mooyane fainahu isaga yanqusu waxaa ka nusqaama min ajri ajarkiisa kula yowmin maalin la arko waxaa ka nusqaama qiraaaan laba qiraad ayaa ka nusqaanta weeyaan muttafaqu calayh wa fii riwaayatin qiraaun hal qiraad baa ka nusqaanta weeyaan qiraadku waan qiiraad kasta wuxuu la tooyay buurta uxud buurta uxudna waxaan sheegnay in wareegeeda oo labaatan kilomitr ku dhow yahay dherarkeedana ilaa boqol iyo uu jira hadda wey horaan oo ay jiri jirtay ilaa boqol iyo iyo sideed mitir meelaha ugu sarsareey marka wadan aad weyn intaas waxaa laga yaaba qofka intaasu ajir inuusan lahaynba intii inaad lahayn haddii lagaa sii qaado bal ka oo dayn adi lagugu yeeshaba xadiidku lix iyo sagaaliyo wa can abi hurayrata radi anhu qala wuxu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala man amsaka qofkii qabsado kalban ay oo meel dhigta weeyaane fa inahu isaga yanqusu waxaa ka nusqaama kula yowmin maalin ark min camalihi camalkiisa qiraatu hal qiraad baan ka nusqaama weeyaan ilaa kalba ay beer loo kaydsaday mooyane aw maashiyatin ama xoolo jirnimo loo kaydsaday mooyane muttafaqun calayh wa fii riwaayatin limuslim man iqtanaa qofkii kaydsada kalban ay laysa uusan ahayn kalbigaas bikalbi saydin ay ugaareed walaa maashiyatin xoolo jirnimo walaa ardin ama beer dhul uusan ilaalinaynin fainahu isaga yanqusu waxaa ka nusqaa min ajri ajirkiisa qiraataan laba qiraad kolle yoma maal la arka weyaan marka asbaabta loo diidaa way badan tahay culimmadana wax badan bay ku sheegeen waxaa ka joogitaan guriga aad jooga inta badan ixtiraaska in liska dhowra waa adkaanaysaa waalashi ayuunu galo u badan tahay marka eyga haddii daruuradaas un ay taagneen oo xoolo jirnimo iyo beer uu dhowra oo mxu waardiye uu yahay amaba waxaa weeyaan ugaar uu mxuu aha ugaarana saddexdaas ugaarta iyo waxaa weyaan eh, xoolojirnimada iyo beertaasu dhowra waxaan ahaynoo saddexdaa ka baxsan inta badan waxaa laga yaaba eyga haddii xaafadda lagu sii dayay inuu waalashi afka geliyo kadibna dhibaatooyinkii iyo mxuu ah adiladii ka sheekaynaysay idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum ay dhacda marka muxuua ah in la nijaasooba ama dhibaatooyin cudurro badan meesha ay ka dhacaan sidaa awgeed bannaanka in la dhiga ayaa waxaa asbaabta loo jideey ay ka culimada qaar leeyihiin waxaa kaleo culimada leeyihiin waxyaabaha loo jideeyey eyga inta badan qofka martida ayuu mxuuah ka nexiyaa oy waardi markuu yahod guriga aad iska jooga waa iska qayliya iscaaj dhibaato inuu dadka dhibaatay qof kastoo jid mara qof marti oo socda wuu iskaga qaylinaya marka wuxuu noqonayaa wax dhibaato badan keena iyo asbaab baa loo sheega cala alcumuum waxaa nagu filan inuu nabigeena yidhi calayhi salaam qofkii kaydsada saddexdaas waxaanan ahayn in ajarkiisii laba qiraad laga goynaa oo waxa runti aad iyo aad in looga digtoonaada u baahan weyaan gaaladana weliba lagu taqliidiye ama lagu dabagalana dhibkeeda waad garanaysaan man tashabaha biqowmin fahuwa minhum baabu karaahiyati tacliiqi aljarasi gambaleelka in lagu xiro karaahinimadiisa fi lbaciiri ritiga lagu xiro karaahinimadeeda taxriim muusan sheegin imamka caleh raxmatullah karaahiye ayuu yidhi i wa hayrihi wix la tao min adawaabi gaadiidka ah iyo wa karaahiyati istisxaabi alkalbi ayga in muxuu ahay la wato karaahinimadeeda iyo waljarasi iyo danowga amaba muxuu ahay gambaleelka fi safari safarka inay karaahiya xadiidku lix boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay ali waslem laa tasxabu ma raacdo mana la saaxibto almalaa'ikatu malaa'igta rufaqatan ama rufqatan safarey amaba jamaaca ama koox ma raacdo weeyaan malaa'ig saaxibna lama noqoto fiiha safareyda gudaheeda ay ku suganta ama ay la socota uu la socda kalbun ay aw jarasun amaba gambaleel gambaleel amaba danan waxaa tidhahdaba rawahu marka in safar haddii marba lagu jira waxaa wanaag badan in ratiga iyo waxaa weeyaan iyo gaadiidka waxyaabahaas aanan waxyaabahan qaylina la raacin maxaa yeel inta badan qofku markuu safar yahay waa daciif waa tabar daran yahay acdaada iyo cadowgana meela waa iska tiro badan yihiin ama ha noqdeen wax nool ha noqdeen cafwan bini aadan ha noqdo amaba ha noqdo xayawaanaadka kale oo ay ka mid tahay waraabaha iyo wixii la midka ah libaaxa iyo wixii la noocaas marka dhammaan waxay soo raacayaan qofkaas safarka in laba qof ay laga yaba saddex qof ay yihiin marka ixtiraazan qofka inuu is-ilaaliyo darteed ayaa arrinta iyadaa loo jidaynaa iyo wixii kaloo muxuuha ah, iyadaba xikama in sha allahu tacala kun lix boqol iyo kob iyo laga wariyey abi hurayra radi allahu anhu ardaha ana nabiya nabigeena sal l slm qala nabigena aljarasu gambaleelka mazaamiiru shayaani shaydaanka turumbooyinkiisa weeyaan ama turumbadiisa weeyaan rawahu abu daawud ayaa xadidka wariyey biisnaadin saxiixin calaa sharti muslim xadiidka ama baabu karaahati rukuubi اljalaalati baabu karaahati rukuubi اljallaalati neefka khaasatan geela ah oo nijaasa cunka ah in la fuula karaahinimadeeda ayuu baabkan u baabyoy jalaalada waxaa weeyaan waa noo imaan doonta waa neefka geela ama riti ha noqdo ama hal ha noqote oo najaasada quuta saxaraha iyo wixii la midka quuta ayaa jalaalo la yidhaha weyaan maxaa yeelay jirkiis ayuu ka mid noqonaya xataa dhididkiis wuxuu noqonaya dhidid waxaa weeyaan eh, ura oo wasakhaysan uma ilaa dalika marka in la fuula oo muxuu ahaa laga dhigta gaadiid ayuu nabigeenna diiday calayhi salaatu wasalaam waa noo imaan doontaa insha allahu tacala baabu karaahati rukuubi اljalaalati hasha najaasadaaqa ah ama tiga mxuaha najaasadaaqa ah in la fuula oo gaadiid laga dhigta karaahinimada ayuu baab yahay wahiya jalaaladan albaciir waa ritiga aw naaqati ama waa hasha alatii taasu taakulu cunta alcadirata saxaraha cunta weeyaan fain akalat haddii marka ay cunta calafan daaq aahiran ee aahir ah oo fataaba u wanaagsana laxmuha hilibkeeda zaalat ilkaraahatu karaahiyada waa zuulaysaa hashi ama neefka geel ahaa oo nijaaso cunka haddii inta meesha laga wada kadibna cuno nadiif muddo la siiya oo kadibna jirkeedii iyo hilibkeeda uu mxuu ahay nadiif noqdo markaas karaahada waa zuulaysa ayuu leey imamka aleh raxmat ullah xadiid kun lix boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa ibni cumar radi allahu rasuula rasuulka all sal allahu aleh waslem can iljalaalati najaasadaaqa oo min alibili ibilka geela ka mid ah an yurkaba calayha in la fulo ayuu nabiga diiday calayhi salatu slam rawahu abu dawud iyo xadidka wariyey biisnaadin saxiixin xadidka waa xadiid saxiix weeyaan baabu nahyi reebid layska reeb ayuu baab yahay can albusaaqi candhuufta fi lmasjid masaajidka lagu dhex candhuufa oo layska reeb ayuu baab yahay iwalamri fariliis fara biisaalatihi candhuufta in la zuuliya minhu masaajidka laga zuuliya idaa wujida fiihi haddii masaajid lagu dhex helo in laga zuuliya candhuuftaas ayuu baabkan u baab yahay weeyaan fariliis fara wاlmr faritaan lisfara ayuu baab yahay bitanziihi اlmasjidi masaajidka in laga nadiifiyo can اlaqdaari wax alla wixii qurun ah ama wasakha in laga nadiifiyo ayuu baabkan u baab yahay weeyaan candhuufta masaajidka gudihiisa in muxuu ahaa lagu tufa in liska reebo iyo haddii ay dhacdo la arkana in la zuuliyo oo masaajidana laga nadiifiy wax alla wasakhi quran ah ayuu imaamku baabaystay caleyh raxmat ullah xadid kun lix boqol iyo saddex iyo sagaashanad wacan anasi radi allahu tacala canhu ana rasuula rsulka all sala allah alay slm qaala rasuulkana wuxuu yidhi albusaaqu candhuufta oo filmasjidi masaajidka lagu khati'atun waa gaf weeyaan waa dembi wa kafaaratu waa dembidhaafkeedana dafnuhaa waa in la duuga oo meeshii ay candhuufta ku dhacday in caro la saaroo la duugo weeyaan muttafaqun calayh arrintaa marka ishkaal baa dhici doona ishkaalka wuxuu yahay masjidka noocaana oo hadda gogashaan xariirta oo quruxdan qabta la dhigay xaqiiq ahaan kalama jeedo quruxdan baan kala jeedaa marka gogashaan quruxdan qabta la dhigay in qofka ku candhuufo kadibna carro uu soo qaado u saara ka warrama ya soo sax maaha ayib imaam hadalkiisa dhegeysta marka imaam nawowi marka arrintaa isagoo muxuu ka carara in fahamkaas la qaato ayuu marka hadlayaa arrintaana waxaad ogaataan ikhwati ilkiraam wakhtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaa wakhti dhow oo hadda laga gaaro masaajidda waxay ahaan jireen cara iyo qaruur waxay ahaan jireen xasa masjidka nabiga calayhi salat slaam goor dhow oo dadki soo gaari ay muxuu ahay nool yihiin ilaa haddeertaan wuxuu ahaan jiray qaruur waxaan jiri ma ahaan jirin balaad iyo shimiinto iyo mutuleel iyo baabkaas ma jirin qaruur waxaaduu ahaan jiray nabiga masjidka nabiga alayh slat slam marka qaruuraxa isaga iyo canuuf bacaadka isaga ayaa kadibna inta uun muxuu ahaa la faago ayaa lagu dadi jiri weyaan haddii ay dhacdo inta badan maba dhacdo laakiin haddii ay dhacdo ilan qof hadda masjid caruur la so-aada ma laakiin haddii ay dhacdo saas ayaa la yeeli jiray laakiin meesha noocaan oo balaadka amaba la goglay amaba mutilaalka u amaba shimiitada ay saaran tahay imaam nawowi warkiisa dhegaysta marka wlmuraadu ujeedka loola jeedo bidafniha in la duuga ida kaana almasjidu masjid hadduu yahay weyaan turaaban cara aw ramlan ramlan amaba bacaad uu yahay wanaxwi wix la mida ah weyaan fa wuxuu ku asturayaa taxta turaabihi masjidka turaabtiisa hoosteeda ayuu candhuuftii ku asturaya weyaan od ku rogayaa qaala abulmaxaasin wuxuu yidhi alruyaani min asxaabina asxaabtan ka mid ah waa shaaficiyada weyaan fii kitaabihi اbaxr kitaabkiisa baxriga la yihahdo ayaa wuxuu ku leey waqiila waxa la yidhi almuraadu wuxuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi hadalkaas waxaa wata abulmaxaasin ayaa wata aleyh raxmat ullah waqiila waxaa la yidhi almuraadu ujoodka loola jeeda bidafniha duugitaankeeda oo candhuufta la duuga waxaa loola jeedaa ikhraajuha kasaarid laga bixiyo min almasjidi masaajidka laga tuuro dafniga la sheega waxa wey masaajidka in laga saaro la qaado weyaan qurux badana ta ayada sideedaba taasa aad u wanaag badan ama ida kaana almasjidu masjidka imaam nawwi marka wata mise wadaadka laftiisa royaaniga wata caleyh raxmatullah ama ida kaana almasjidu masjidka hadduu yahay muballaan mid la shamiinteeyey balaad balaad la saaray amaba roog cafwan eh, eh, eh, la saaray mutuleel iyo wax la mid a ah la saaray muballaan mid muxuu ahay la balaateeyey oo waxala shamiinteeyey ow mujasasan ama la nuuradeeyey nuurad la mariyey oo la simay oo la qurxiyey fadalkuhaa tirtirid iyo marmarin la marmariyo oo lagu tirtira calayhi balaadka dushiisa iyo shimiintada iyo nuuraddii meesha la mariyey oo sinayd dusheeda oo muxuu lagu ruga dalkiga waa rugitaan lagu ruga calayhi bimadaasihi kabihiisa qofka uu kulu ruga aw biayrihi amaba wax kala uu kulu ruga ood meesha ku baabi'iyo eh, kamaa yafcalu si ay faraan kaiiru in badan oo meel juhaale juhaasha ka mid a falaysa dalika arrinkaa muusan ahanin bidafnin duugitaanka nabigu u sheegay kaas ma ahan weeyaan bal ziyaadatun waa ziyaado warka lagu laabay ziyaadatun waa ziyaado fi lkhai'ati gafka lasii kororsada weeyaan wa taktiirun badin oo la badiyay liqadari qurunkii fi lmasjidi masjidka wacalaa man facala qofki arinkawacalaa man qof facala sameeyey dalika arrinka asaga dushiisa waxaa ahaatay an yamsaxahu inuu masax u tirtira bacda dalika intaas markuu sameeyey kadib oo canuufti meesha kaga dhacday balaadkaas iyo meeshaas kadib bithawbihi maradiis inuu ku tirtiro aw biyadihi gacantiis uu ku tirtiro aw hayrihi ama wax mindiil iyo mxua shukumaan wax lamid uu ku tirtiro aw yaqsilahu uu dhaqa weeyaan ama uu dhaqa sida saxda ahna waa in meeshan nadiifiyo la dhaqo weyaan si wasakhdii iyo afarteedii iyo riixadeedii ay u zuusha weyaan ayb xadiidka kun lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa can caaishata waxaa la radia allahu tacala canha wa ardaaha um ilmuminiin waxaa laga wariyey caaisha radia allahu tacala anha waardaaha ana rasuula rasulka al sal l slm ra'aa wuxuu arkay fii jidaari اlqiblati qiblada derbigeeda wuxuu ku arkay masjidka nabiga ala slm qibladiisa derbiga wuxuu ku arkay mukhaaan diif ayuu ku arkay aw buzaaqan ama candhuuf ayuu ku arkay aw nukhaamatan ama waaak ama qaaxa waxaa tidhahdaba ayuu ku arkay weyaan faxakahu nabiga wuu xogay calayhi salaatu wasalaam muttafaqun caleyh weliba riwaayaadka qaar waxay sheegayaan biyadihi gacantiisa shariifka ah ayuu ku xogay calayhi salat slam muttafaqun caleyh marka haddii marba la arko waa la zuuliyo weyaan xadiid kun lix boqol iyo iyo sagaashanaad وعن anasin رضي الله tacala anu an rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yihi rasuulkeenna ina hadihi almasaajid masaajidan oo tanna laa tasluxu ma subata lishayin shay oo min hadi albowl kaadidan iyo walalqadar iyo qurunkan uma subata weeyaan inamaa in kalamaan hiya iyada lidikri illahi dikriga mxua loo dhisay iyo wa qira'ati alqur'aan iyo qur'aanka la akhriy o kama qaala sidu yidhi rasulla rasulka sl sl rawah muslim xadiidkaana waa nin kale baadiyaha caraabigaha oo imaaday kadibna masaajidka soo galay nabigeena iyo saxaabadan ay fadhiyeen masjidka kadibna kaadi gees ku qabsaday meel gooni ah kadibna saxaabadii ay halmar ku wada boodeen uu nabigu u yidhi muxuu ahaa u kaadiya ha ku gooyin kaadida ka dhaafa iska dhaafa kadibna markaad kaadida dhammaystay ayuu nabiga calayhi salaat salaam u yeeray markaasuu wuxuu yidhi warniyahu masaajidan waxaa loo dhisay dikriga allah subxaana wa tacaala kaadi iyo qurun iyo waxaa looma dhisin iyo dikriga alle iyo salaada iyo qur-aanka iyo hawlahaasaa loo dhisay sidaa ula saco weeyaan ninka isaga hadii ah haddii saxaabadii si ay rabeen la yeeli lahaa dhowr shay uu samayn lahaa tan koobaad kaadida ku istaagi lahayd haddii ay ku istaag cudur ka qaada ku xanuunsanaya tan labaadna kaadida meelba hal meel ay ku socotay meel yaroo dhaqira ay ahayd soome masaajid dhanna wuu najaasayn lahaa soo ma garan tan saddexaadna qalbigiisa xumaan baa islaamku geli lahaydo <clears throat> horaanba nin reer baadiye ah oo nabiga oo rabbi raggu u yiri ayuu ka mid ahaa alacraab ashaddu kufran wanifaaqa nin reer baadiyu iska ahay inuu muxuu ahay wixii diinta dhan iska tuura oo islaamnimada ka baxa dhici kara lahayd waxyaabahaas dhan in la ilaaliyo ay ka mid ahayd wuxuu nabigu u diiday calayhi salaa slaam kadibna nabigu wuxuu faray in wadaan biyo la keena meeshii lagu shuba sidaan dahray ku noqoto weeyaan baabu karaahiyati alkhusuumati dood karaahinimadeeda lagu doodo filmasjidi masjidka lagu dooda ayuu baabkan u baab yahay weeyaan iyo wa sawti sawdka codka oo kor loo qaado fiihi masjid gudihiisa si kastaba ha ahaatee iyo nashdi daallati iyo baadada in lagu haybaariyo oo lagu yaboohiyo iyo walbayci wax in muxuu ahay lagu gato iwashiraai wax in lagu sii iibiyo iwa alijaarati in wax lagu ijaarto iwa naxwiha i wax la mid oo ah meel mucaamalaati mucaamalaadka iyo waxyaabahan dhaqanka ah in lagu samays masjidka inay arrinta ayada karaahiya tahay ayuu imaamku u baabaysa caleyh raxmat ullah xadiidku lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an anhu abu hurayra samic wuxuu ka maqla rasul la rasulka sal slm qol isagoola man samica qofka maqla rajula nin maqla oo yanshudu haybaariyo amaba yaboohiya dallatan baadi yaboohiya fi lmasjidi masjidka falyaqul ha yidhaahdo qofkii maqle ha yidhaahdo laa raddaha allaahu alla kuuma soo celiyo calayka dushaada ilaahay kuuma soo celiyo faina almasaajida masaajida lam tumna looma dhisin lihaada arrinkaan hadda samaynaysa inaad ku yaboohiso wax looma dhisin wayaan rawahu muslim hadda masjidkeena wax ma laga ya maxaa laga yaboohiyaa laga yaboohiyaa laakiin baadi kale ma laga yaboohiyaa waa maya waxaa loo fiiriyey masaalixda nahyigan diidada laisu diiday iyo naftaas go'itaankeeda ayaa lagu qaaranayey marka nahyigaas ayaa waxaa la taqliibiyey naftaas in la badbaadiya lianna daruuraadka shanta ay ka mid tahay nafta oo diintaan dham diimaha alla u yimaadeen inay ilaaliyaan diimaha alla waxay u yimaadeenba inay shantan daruuri ay ilaaliyaan xifd اdiin xifd الnafsi xifd اlmaal xifd اlcaqli xifd الnasli shantaas ay u yimaadeenba marka shanti mid kamid mid ah waa la ilaalina naf la ilaalini nahyigaas marka waxaa looga tagay in arintan nafta la ilaaliyo ayaa waxaa weyaan looga taga weyaan si kaleo ay ku suuragelaysaan in microfoonka laga dhawaajiyo oo war canug yar roobkan da ood aragtaan oo dhiiqada iyo rafaadka iyo canug yaroo maqan arrimahaasaa koleyba ah, culimmada ah, arrintaa fatwootay ay fiiriyeen calayhim raxmat ullaahi aleyh waxafidahum ullah nacam xadiidka xadiidku lix boqol iyo todoba sagaashanaad canhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka al sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddii aad aragtaan man yabtaacu qof ku ganacsana fi lmasjidi masjidka faquluu waxaad tidhahdaan laa arbax allaahu ilaahay ribax ma siiya tijaarataka becshirada ilahay ribax kaama siiya weeyaan waidaa ra'aytum haddii aad aragtaan man yanshudu qof haybaariyo amaba baafiyo dallatan baadi faquluu waxaad tidhahdaan laa raddaha allahu calayka alla kuma soo celiyo rawahu tirmidi ayaa xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasan xadiidka waa xadii saxiix weeyaan xadiidkun lix boqol iyo wa can buraydata radi allahu an an rajula nashada haybaariyey fi lmasjidi masjidka baadi weeyaan fa qaala man dacaa yaa sheegay oo gartay ila aljamali riti alaxmari ee guduudnaa ritiga guduudnaa ama casaanka ah ii sheegay ama yaa sheegay ama yaa yaqaana wey ama yaa gartay fa qaala rasul rasulka al wuxuu laa wajadta ma heshid ilaahay kuma siiyo weyaan ilaahay kuma siiyo inamaa in kale maana buniyat ilmasaajidu masaajid waxaa loo dhisay lima buniyat wixii loo dhisay lahu isaga waa dikriga alleh iyo qur-aan akhrin iyo cibaado iyo salaad iyo khayrkaa loo dhisay ee in muxuu ahay riti cas lagu haybaariyo ama lagu yaboohiye looma dhisin weyn rawah muslim waana dhehaysaa weyan qofkuu dhahaya qofka haddii aad aragto waxaasaa iga maqanay kitaanbulisho taasaa ugu darna ayadna kitaanbulisha iga maqan dadla soo ma aragtaan oo meelaha istaagaan tambulshada dhibaata noqoto lafteedi waxaa weeyaan marar qaar waxaa ama soo gashaa baabkan kale xadiid kun lix boqol iyo iyo sagaal iyo sagaashanaad camr bn shucayb can abihi can jadihi radi allahu canhu ana ana rasula rasulka al sl wuxuu diiday can ishiraa'i in wax lagu gata iwa lbayci can ishiraa'i in wax lagu gata lagu soo gata lagu gata iwa lbayci in wax lagu iibiya fi lmasjidi masjidka in lagu ganacsado wax kale waa inta labada kelimo un ganacsiga ganacsiga ilan waxaad ka kooban yahay in wax la gato in wax la sii gada labadaba waay muxuu ahaa mana dhici karta tan haddii aantan la helin wa an in la baafiyo fiihi isaga daalatun baadi in lagu baafiyo ayadna nabigu uu diiday calayhi salaa slaam oon yunshada amaba lagu tiriyo fiihi masjid gudihiis shicrun gabay lagu tiriyo weeyaan rawahu abu daawud ee xadidka wariyey watirmidi waqala xadiidun xasan qaybtan dambe marka inta hore waa noo soo hormartay qaybtan dambe oo shicirka ah shicirka wuxuu shicirka la diidaa waa kan laqwiga iyo baailka iyo muxuuha qiimaha aan lahayn laakiin shicirka hadduu yahay mid diinta lagu difaaca oo diintii lagu sharxa oo noocaas dhibaato malan waxaa u daliila nabigeena calayhi salaa slam xasaan ibnu haabit ku tirin jira masjidkiisa nabiga calayhi salaa marka weliba uu nabigu dhihi jira uhjuhum ku cay oo ku weerar lahuwa ashaddu calayhim min annabl leebabka iyo muxuu ahaa falaaraha waxaa kaga dhib badan ayuu nabiga dhihi jira alayh sla slam gaalada gabaygaas ayuu nabiga dhihi jira calayhi salaa marka waxay ku xihan tahay waxa qofka uu sheega ay ku xihanta weyaan iyo habka u sheegaan xadiid kun iyo toddoba boqolaad an sa bn ziid aaabi radi allahu taala anu qal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fi lmasjidi masjidka ayaan ku sugnaa faxasabanii waxaa i dhagax tuuray ama iqururuxeeyey qurura xasbada waxaa weeyaan dhagxaanta weyn maahan waa dhagaxan yaryaro qururaxa qofki in lagu tuuro weyaan dhaqan carabta waxa u aan jirta qofka markaay soo jeedin rabaan uu ka fogyahay in qururax weliba qururax igu tuuray rajulu nin baa igu qururax tuuray weyaan fa nadartu waan fiiriyey faidaa waaba isagoo cumaru ibnu khaaab radi allahu tacala anu arda amiir muminiin weyaan qofkii dhagax tuura oo isoo jeedina weyaan inaa aggiiu soo jeesto ayuu rabaa fa qaala wuxuu yidhi marka idhab soco oo tag fatinii waxaad ii keentaa bihaadayni labadaas ii keen labadaa ninoo meesha fadhid ii keen weyaan fa ji'tuhu u bihima iyagaan u oo labadii u yeeray weyan waxaan dhahay amiirmuminiin baa idin yeeriye kaliya weeyaan faqaala wuxuu min ayna antuma xaggeed ka timaadeen labadiinna faqaala min ahli aa'if reer aa'if ayaana weeyaan aa'if waad garanaysaan malabana waa leedahay salbi amaba salbina oo nabiga cala slat slam waa lagu soo dhagaxiyey oo kabihiisa dhiigga lagaga buuxiyey waxaa kaloo leedahay mataana waxay la tahay maka iyo bargi wakhtiga la ridoobay oo dadka ay mxuu ahaa magaalooyinka dhan ay islaamnimada ka wada baxeen maa abata ila maka wlmadiina waaa'if dhankaana waxay ka leeyihiin arrintaa ceebta ay leeyihiin dhanka kalena sharaftaas maka iyo madiina la wadaagan ay leeyihin weyaan oo markay dadka dhan wada gaaloobeen maka iyo madiina iyo daaif dadkoodii ma ay gaaloobeen islanimada ay kusugnaadeen weyaan beriga horena waxaa weyaan dhibaatada ay geysteen ay reer daaif geysteen nabigu geysteen waad garanaysaan calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi waxay yidhahdeen faqaala waxay yidhahdeen min ahli aif reer daaif ayaan nahay faqaala wuxuu yidhi nabiga wuxuu yidhi cumar bn khataab radi allahu tacala an arda low kuntum haddii aad ahaan lahaydeen min ahli lbalad reer madiine haddii aad ahaan lahaydeen oo reer beledkan haddii aad ahaan lahaydeen la awjactukuma waa in xanuujin lahaa oo waa idin muxuu edbin lahaa weeyaan tarfacaani atarfacaani miyaad kor u qaadaysaan aswaatakumaa cododyaalkiini miyaad kor u qaadaysaan fii masjidi rasuulillah rasulka alle masjidkiisaad kor ugu qaadaysaan sala allahu alay ali wasalam rawahu lbukhaari ma masjidka nabiga adinkoo ku jira ayaad codka kor u qaadaysaan marka dhan waxaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnabiy marka nabiga meesha uu joogo codkiisa codka laga kormariya waa tii la diiday in isagoo meyd ahna oo geeriyoodayna in mxuuaha codka kor loogu qaado idna waa sidaas oo kale kadalika masaajidoo dhanna inaan codka kor loogu qaadi karin ayaa waxaa weye ayadna laga qaadana weyaan marka dadka qaar oo intay halkaa fadhiistaan meelahaas war saasoo baabka isaga baab saxa maa weyaan masaajidda waxaa loo jideeyey inta uu nabigeena sheegay sal allahu aleh waali iyo inta asaga ku samayn jiray oo qowlkiisa aan ahayn oo ficilkiisa uu ku wixii intaa ka baxsan waxyaabaha alla ogolen ay ka mid tahay weeyaan allaahumma waxyaaba soo dirsay oonan tacaarud iyo kahorimaad aanan ku samaynaynin risaalada masjidka haddii ay jirto oo masjidka ahalkiisa iyo dadka u taagan oo holwadeenka ka ay u gartaan maslax ahaan waa baab kale waa baab kale waa baab kale weeyaan nacam xadiidka ama baabu baabu nahyi man akala qofkii cuna reebitaan laga reeba ayuu u baab yahay awman toon cuna aw basalan ama basal cuna aw kuraaan kuraadkana waxay la tootahay u dhowdahay basasha weyaan basasha aad uguma duuna qofkii cuna aw hayrahu amaba inta aan sheegnay hayrkiis cuna oo mima shay cuna lahu isaga raa'ixatun gufaac amaba ur kariihatun ee mxua uraysa lah can dukhuuli masjid masaajidka inuu galo oo urkiisa iyo gufaacaas ilaa uu muxuu aha ka go'o oo masaajidka inuu garo loo diiday weyaan ilaa lidaruuratin daruura inay meesha taalla ma ooyene marka qofka haddii marba basal iyo toon iyo kuraadsaas iyo wax alla wixii cunooyinkan raa'ixada iyo muxuu ahaa urta aan fiicnaan lah qofkii muxuu aha cuna inuu masaajidka uusan soo gelin oo loo diida ayuu imaamka u baabaystay caleh raxmatullahi baabkan ila lidaruura haddii daruuro ay timaado waa baab kale col buu ka cararaya ama roob ugu soo cararay amaba wamaa ilaa dalik amaba meel kale cag dhiga buu waayo ku tukada daruuro haddi ay timaado waa baab kale markaas xadiid kun todoba boqol iyo koobaad wacan ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal l slm qala wuxuu yihi nabigeenna man akala qofka cuna min hadihi ashajara geedkan wax ka cuna yacni athawma toon cuna weeyaan falaa yaqrabanna yuusan usoo dhowaanin masjidana masjidkanaga weeyaan muttafaqun caleyh wa fii riwaayati limuslim masaajidana masaajidanago dhan yuusan usoo dhowaanin weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo labaad can anasin radi allahu tacala anu qal wuxu yhi anas qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sal l sl man akala qofka cuna min hadihi shajara geedkan falaa yaqrabna yuusan noo soo dhowaanin walaa yusallayanna yuusan dukanin yusalliyanna yuusan dukanin cafwan macnaa annaga yuusan la dukanin weyaan muttafaqun calayh maxaa yeele urkaas ay dhibaato keenan weyaan xadiid kun todoba boqol iyo saddexaad can jaabir radi allahu tacala anu qal wuxu jaabir qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sal l slem man akala qofka cuna hawman toon cuna aw falytazilha ka fogaada masjidana masjidkana ka fogaada mutafaq aleh fi riwayat lmuslim man akala qofka cuna albasala basal iwa hawma town iwa alkuraaa kuraaa cuna falaa yaqraban yuusu dhawaani masjidana masjidkanaga faina almalaa'ikata malaigta ta'ada waxay dhibsanaysaa mima shay ay dhibsanaysaa yata'ada minhu banu aadam ibni aadamka waxay dhibsanaan malaigta way dhibsana weyaan malagtana dee masaajida way imaanaysaa oo dikriga ay soo xaadiraysaa oo khayrkii ay ka qaybgeli oo dadkii ay qori oo waxaa weyaan khabarkii ay qaadi wamaa ilaa dalika mala'igtana way joogtaa marka dadka ayaga waxaa weyaan arrinta ayadoo nabigu diiday alayhi salat slam xadid kun todoba boqol iyo iyo afraad wa can cumar ibn اlkhaaab radi allahu tacala anhu anahu cumar khaطaba wuu khudbeeyey yowma aljamcati maalinta jumca faqaala wuxuu yidhi fii khudbatii khudbadiisa uma intaa kadib inakum adinka dadow ayuha naas dadow taakuluuna waxaad cunaysaan shajaratayn laba geed ayaad cunaysaan maa uraahuma uma arka umana malaynaya ilaa khabiiatayni laba xunxun inay yihiin weyaan xaaraannimo kalama jooda laakiin urkooda ayuu ka hadlayaa albasala basa iyo wathawma toonta weeyaan laqad ra'aytu waan arkay rasuula rasuulka ayaan arkay idaa wajada hadduu ka dareemo riixahumaa gufaacooda iyo urkooda min arajuli qofka fi lmasjidi masaajid gudihiisuu kaga dareema amara wuxuu nabiga fari jiray bihi isaga in la bixiyo fa ukhrija markaasaa loo bixin jiray albaqiic qubuurta baqii agteeda la geen jiray weyaan aad baa loo fogeyn jiray subxaan allah oo bannaankaaba ku fiilan faman akalahuma qofkii cuna falyumithumaa ha dila abkan kanin ha ku dili weyaan tamiiz weyan abkanta rawahu muslim marka qofka marba haddii ay noqoto inuu cuna inuu mxuu ahaa eh, kariyo beryahan waxaa soo baxday waxyaaba qofka haddii aad wax kas si kasta adoo cuna xanjo iyo noocyo iyo waxbaa soo baxay qofka markii wixii eh, eh, tirtiraysa weyaan haddii marka la helo wax tirtiro raayaxadi baabi'iyo ile mogta nabiga qaayada uu ku xir waxay ahayd soo marnay ilaa ay raayaxadi ka zuusha sooma ahayn haddii marba ay zuusha marka waa qofka waa laga sii daynaa weyaan lagu xiray waa laga sii daynaa baabu karaahiyati lixtibaa'i doonyaysiga karaahinimadiisa yowma aljumcati maalin jumca karaahinimadeeda weyaan ixtibaaga waxaa weyan qofka inuu jilbaha mara ku xirto oo jilbaha intuu kor sida dhaqanka soomaaliyeed weliba waxaa naga sii daran qolyaha yamanta waxay u samaysteenba bahal isku wada xirno suunkii oo kale isku wada xihan oo saa loo gelinlaa qofka u gashana ay samaysteen oo ballaarsan ay samaysteen weyaan marka annaga laakiin go-yaalka iyo cimaamadaha ayaan ku samaysannaa baabu karaahiyat اlixtibaa'i doonyaysiga karaahinimada yowma aljumcati maalin jimca walimaamu imaamkan yakhtubu uu khudbayna liannahu maxaa yeelay maxaa loo diidayaa yejlibu wuxuu soo jieda annawma hurda oo fa yufawitu wuxuu qof ka tagsiya istimaaca alkhudbati khudbada inuu muxua qofka dhegaysto wa yukhaafu waxaa kaloo looga baqaa intiqaada alwuduu weysada qofka inay ka jabto oo intuu un hurda kadibna ay muxuu ahaa dabayl wax ka soo baxda oo weysalaan ay xadiid kun toddoba boqol iyo shanaad can mucaad ibni anasin waxa lg aljuhani radi allahu tacala canhu allah ka raalloqda ana nabiya nabigeena sal sl naha wuxuu diiday can alxabwati doonyaysiga yowm ljumcati maalinta jumca walimaam imaamkan yakhtob isagoo khudbayna weyaan ka hore dhib ma laha waa macnaheeda rawahu abu daawud iyo xadidka warigo tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadidka wa xadiid xasana weeyaan baabu nahyi man dakhala calayhi qofku u gala ka reebitaan laga reeba cashru dilxijati tobanka dilxijo qofku u gala in laga reeba oo wa araada doona an yudaxi inuu odxiyo gowraca reebitaan laga reeba can ahdi shayin shay inuu qaado odgooya oo min shacrihi timihiis ka mid ah aw adfaarihi ama cidiyihiis ka mid ah xataa yudaxii ilaa udxiyada aad ka guto weyaan oo udxiyadii aad ka gowraca marba haddii aad tobanka dilxaje ay gasho qofkana uu niyeysan yahay inuu udxiyo gowraca waa loo diiday oo nahyi inuu cidiyaha jaro looma ogola inuu timaha xirana looma ogola waa ama waxu ka jara jirkiisa meelay kaga yeelaanba xadiid kun toddoba boqol iyo lixaad can ummi salamata radi allahu tacala man kaana qofka u sagraatay lahu isaga dibxun gowrac ama wax la gowraca dibxigaas yadbaxu uu gowraci doono uu gowracaaya fa idaa ahalla haddii uu galo hilaalu dilxija bisha dilxija markii ay bilato oy muxuu ahay dhalato falaa ya'khudanna yuusan ka qaadin min shacrihi timihiisa walaa adfaarihi cidiyihiisa shayan waxna yuusan ka qaadin xataa yudaxii ilaa aad udxiyadii ka gowraca oo wakhtigeedii tobanaadka laga gaaray wix ka dambeeya weeyaan rawaahu muslim imam muslim baa xadidka wariyey marka marba haddii la gaaro waana soo dhaafin abcan marna wayna soo martay insha alla ilahina subxana wataala an gabnay inuna gaarsiiyo marka qofkii ilaahay u gaarsiiyo inuu saas ku dhaqma yuu nabigeena fara sala allahu aleh ali wasalam baabunahyi reebidliis reeb ayuu u baab yahay an ilxalifi in lagu dhaarto bimakhluuqin makhluuq uun in lagu dhaarto wax la uumay kanabiyi nabiga oo kale calayhi salaatu wasalaam iwalkacbati kacbadaoo kale iwalmalaaikati malaaigtaoo kale iwalxayaati noloshaoo kale iwalruuxi ruuxdoo kale iyo wa nicmati sulaani sulaanka nicmadiisaoo kale iyo wa turbat hebel muxuu ahayd turbadiisa qabrigiisa wahiya ayadana turbadaas turbat fulaan la min ashaddiha tan daran weyn nahyan xagga reebitaanko intaas in lagu dhaarto inay waxaa weeyaan ama turbadii laga sameeye waxaa tidhahdaba qofka laga uumay waxyaabahaasoo dhan in lagu dhaarto inay xaaraan tahay oo laiska reebay ayuu imaamku u baabaysta caleyh raxmatullah soomaalida ay ku dhacaan waxaa ka ah, oo marar kaar dhacdo qofki inuu yidhahdo ilaahay rasuulka ay dhacda arintayda qofki inuu yihahdo ilahay rasuulka oo israaciyo arrintaas arrin la ogolya ma ahan weeyaan in nabigan lagu dhaarta alayhi slat slam xadiidkun toddoba boqol iyo toddobaad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma can nabi nabig waxaa laga wariy sal l slem can nabi nabig wuxuu ka wariy sal l slem qaala nabiga inuu yidhi ina allaha alla weyne tacala kora yanhaakum wuxuu idinka reebaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabayaalkiin faman kaana qofkaada xaalifa mid ku dhaarto falyaxlifafaman kaana qofkaada xaalifa mid dhaarto falyaxlifa ku dhaarto bilahi alaweyna ow liyasmuta iska aamuso way muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fi saxiixi faman kaana qofkaada xaalifan qof dhaarto falaa yaxlif yuusan ku dhaaran ilaa bilahi alaweyne mooyane aw liyaskut haba iska aamuso weyaan marba haddii dhaar ay noqoto meelaan alla ahan ha aadin weyaan halkaasun baa laogolyahy meel kale oo la ogolyahay lama arka weyaan xadiid kun todoba boqol iyo sideedaad wacan cabdiraxmaan ibni samurata radi allahu tacala anu qal wuxu abdiraxmaan qaala rasulula rasulka wuxuu yidhi sal slm laa taxlifuu ha dhaaranina biawaaqi asnaamta sanamka ku dhaaranina weyaan walaa biaaba'ikum abyaalkiin ha ku dhaaranina rawahu muslim imam muslim baa xadidka wariyey aلطawaaqi jamcu طaaqiyatin weyaan wa hiya alasnaamu waa sanamka weyaan wa minhu waxaa ka mid ah alxadiiu hadihi aaqiyatu dawsin haadihi tanaytu aaqiyatu dawsin dows sanamkeeda weyaan qabiil la yihahdo ree dows sanamkooda weyaan ay sanamuhum sanamkooda macbuduhum kii ay caabudayeen weyaan wa ruwiya waxaa la wariyey fii hayri muslim imaam muslim mxuu aha heyrkii waxaa lagu wariyey oo meel kale lagu wariyey biawaaqiit awaaqiid baa la wari weyaan jamc laga dhigay taaquut taaqiyatun biawaaqiit ayaa la yidhi weyaan jamcu taaquutin taaquut oo la jamci weyaan wa huwa shayaanu waa shayaan taaquutka iyo wasanamu sanamka weyaan xadiid kun todoba boqol iyo sagaalad can buraydata radi allahu tacala an rasul rasulka a sl slm qal rsulkan wuxuu yidhi man xalafa qof ku dhaarta bilamaanati amaanada qofka ku dhaarta oo muxuu ahay axlif bilamaana amaanadan ku dhaarna yidhahdo falaysa mina anaga nagama mid aha weyaan annaga ummaddan nabi maxamed ka mid ma ahan weyaan axaadiist kale ayuu la mid yahay oo waciidka noocan kusoo arooray macnaheeda waa gaaloobay ma ahan laakiin ariiqeenni hadigeenni qof raacay ma ahan weyaan xadiidun saxiixun rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadiidka kun todoba boqol iyo tobnaad canhu waxaa laga burayda radia allahu anhu qal wuxu burayda qaala rasulula rasulka al wuxu yihi sal l man xalafa qofkii dhaarto faqaala yihahda innii aniga barii'un waxaan bannaanka ka jooga min alislaami islaamnimadaan bannaanka ka joogaya yihahda acuudu bilah ilahay baan ka mangalnaya aniga bariun waxaan beri kaay qofka yidhahdo min alislaam islaamnimadaan beri kaay qofka yidhaahdo fain kaana kaadiban been hadduu sheegay oo marka mxuu ahay aad sheegay been u ahaa fa huwa kamaa qaala waa siduu oo warka aad sheegayba uu yidhi haddaanba been sheega islaamkan beri ka ahy islaamka bannaanka jooga weyaan beri islaamka yahay wain kaana saadiqan hadduu run sheegay ood mxuu warka aad ku dhaarana aad mxuu ahay run yahay laakiin ilahay waxaan inuu ku dhaartay ood mxuu islaamnimadu inuu beri ku dhaartay falan yarjic uma ila islam islaamnimada saaliman isagoo nabad qaba oo caafimaad qaba sidii iimaankii siduu yahay uma laabta rawahu abu dawud xadidka wariya xadidka xadiis marka qofka waxyaabahaas dhaartaad noocaas oo qaabka daran inaad u dhowaadaba ma aha weyaan maxaa yeele haddii aad been sheegaysan islaamnimadii banaankaad ka noqon kartaa waa halis haddii kalena waxaa weeyaan islaamnimadii dhaawac baa kaa soo gaari waa kharimaysa weyaan xadiid kun todoba boqol tobaniy koobaad waa ibni cumar radi allahu tacala canhuma anahu ibni cumar samica wuxuu maqlay rajulan inbuu ka maqlay yaquul isagoo leh laa walkacba laa maya walkacba kacbadaan ku dhaartay laa maya walkacba oo bedelkii murab alkacba uu dhihi lahaa kacbada keligeedu kusoo reebay meesha bayr اlahi all waxaanan ahayn fainii aniga samictu aan ka maqlay rasul rasulka sl sl mql isagoola man xalafa qofku artay bihayr ilahi hayrka alleh faqad kafar wuu gaaloobay aw ashraka shirka iyuu la imaaday rawahu tirmidi xadidka wariyey waqala xadiiثun xasan wafasara waxay ku fasireen bacd اlculamaa culimada qaarkeed hadalkaas waxa iskala imam nawwi caleyh raxmat ullah qowluhu qowlka nabiga calayi sl slam uu yidhi kafara aw ashraka uu yidhi maxay ku fasireen cala ataqliidi adkayn la adkeeyo kafara wuu gaaloobay aw ashraka shirka ayuu la imaaday adkayn la adkeeyo kama ruwiya sidii loo wariyey ana nabiya nabigeena sal slm qal wuxuu yidhi alriyaau istutuska shirkun waa shirki uu yidhi weyaan marka shirkigan iyo kufrigan waa kufrun asqar wa shirkun asqar weeyaan waa mid ee kii weynaa oo islaanimada loogaga baxay maahan lakiin qofkaad u daa'ima ood wada halisu ku jira weyaan baabu taqliid اlyamiini dhaarta oo la adkay ayuu u baab yahay ee beenta muxua ah, lagu dhaarana camdan kason looga dhaarana dembigeeda oo la weyneeyo oo la oo khatarteeda la caddeeya ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidku toddoba boqol labaad an mascuudi waa lg bdlah bn mscuud radi alahu taala anhu arda ana nabiya nabigena sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa maali mri'in qof maalkiis muslimin ee muslima bihayri xaqi xaqiisu xanin ugu dhaarto oo yidhahdo wallaahi anaa iskala xoolahan yidha beenna ay ka tahay weeyaan laqiya allah allo ayuu la kulmaa wa huwa allana calayhi dushiisa qadbaan uu caraysan weeyaan alla u caraysan alla kulma alla hadduu caraysan aguu istaagaya marka qofuu alla u carooday subxana wa tacala xaguu istaagi kadibna uu ahriyay nabigeena ala sl alayna dushanaga rasul rasulka al sl slm misdaahu arinta arinta rumaynaysay arrinka runtiisii arrinta rumaynaysay ayuu akhriyey amaba daliilkeeda ayuu noo akhriyey min kitaab ilah kitaabka alle subxana wa tacaala muxuu akhriyey nabigeena ala sl slam aayadda wuxuu akhriyey ina aladiina kuwii iyo wixii yashtaruuna ku iibsanayeen bicahdi illaahi alla muxuu aha ballantiisa wa aymaanihim ilaahay muxuu ahaa iyo ballantii iyo dhaartii amanan iyo dhaqaalo iyo lacag qaliilan ayar kuwa ayaga marka waxaa weyaan ilaahay cuquuba iyo dhibaato iyo xumaan dhan ayuu mxuuah u waajibiya weyaan ila ahir aayat ilaa ayad laga dhamay muttafaqun caleyh marka qofka inuu iska ilaaliyo inuu waxa alla ah mxuu ahay inuu qof been ku dhaarto waxaa weyaan ood weliba xaq inaad ku goosta ugu dhaarto beenta laftirkeed lagu dhaarta ma la ogoleen si ay ahaataba weyaan haddii xaq lagu goostana waa dembi dembigii mxuu ahaa kasii weyn oo isdulfule weyaan waa murakab xadiid kun an abi umamata waxaa laga wariyay yaas ibn thaclabata alxaariثi radi allahu tacala an rasu rasulka sal slm qala rasuulkan wuxuu yidhi man iqtataca qofkii goosta xaqa mri'in qof xaqiis muslimin ee muslima biyamiinihi dhaartiisa ku goosta weeyaan faqad wjaba wuxuu waajibiyey allahu alla weyne lahu isaga naar naar buu waajibiyey waxarama wuxuu ka xaaram yeelay aljanata jannau ka xaaran yeelay subxaana allah faqaala lahu rajulin ba wuxuu yidhi wain kaana haba ahaada shayan yasiiran yaa rasuula wain kaana haba ahaada hayan hay iyo wax yasiiran aad u yar yaa rasuula rasuulka allow hadduu xataa wax yaryahayna ka warran qaala wuxuu yidhi haba ahaaday qadiiban laan ha ahaado oo min araakin cadaya haba ahaatee waxaa weeyaan qofka asaga ilaahay naar u waajibiyey jannan uu ka xaaraan rawahu muslim subxana marka waxyaabaa khatarta ah ay ka mid qofka inuu asaga ama xoole uu ku goosta ama cid kale uu markaadka calabajeerba waa isku mid weyaan janno la'aan oo jannada laga xaaraam yeela naarna loo waajibiye ayaa qofku ku mudanaya arrinkaasi annaga mararka qaar laga yaaba ina wax yar loo arko weyaan xadiid kun toddoba boqol iyo toban iyo afaraad can cabdillahi bni camr bn cas radi allahu tacala anhu maca nebi wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi alkabaa'iru dembiyada waaweyn alshraaku weyaan ilaahay lala wadaajiy alshraaku la wadaajin lala wadaajiye bilah laweyna wax lala wadaajiye weyaan oo asaga xaq uu lahaa qofka cidka lala wadaajiya iwa cuquuq lwaalidayn labadii muxuu ahaa waalid oo lagu caasiya iwa qatlu nafsi nafta oo muxuu aha la gooya oo muxuu aha aan loogalay la gooya weyaan walyamiinu dhaarta alhamuus ee qofka naarta tiimbinaysa weyaan ee dembiga dhexgelinaysa weeyaan rawahu lbukhari wa fii riwaayatin lahu riwaayad uu leeyay imam albukhaari ana carabiyan reer baadiya ayaa jaa u yimid ila nabi nabigu yimid sal slam faqala wuxuu ya rasuul allahi ma alkabaa'iru dembiyada weyn maxay yihiin qala wuxu yidhi alshraaku la wadaajin lala wadaajiyey bilahi la weyne shayan wax lala wadaajiye weeyaan oo ilaahay waxyaabihi ad xaq u lahaa cidka lala wadaajiyo goonida u lahay weyan qaala wuxuu yidhi uma maada kadibna maxaa ku xiga qala wuxu yidhi alyamiinu alhamuus dhaarta waxaa weeyaan qofka naarta tiimbisa ama dembiga tiimbisa weeyaan geliso qultu waxaan idhi wamalyamin اamuus dhaarta mxuu ahay qamuuska la yihahdo maxay tahay qaala wuxuu yidhi alladii kii weeyaan yakhtaicu goosta maala mri'in qof maalkiis muslimin muslim goosta weeyaan yacnii biyamiinin dhaar ku goosta ayuu ula jeedaa huwa isaga fiiha iyada dhaarta ayada kaadibin uu been ku sheegaa weeyaan marka qofkaas beenta xoolo bini aadan ku goosta iyo xaq bini aadan qofka asaga waxaa weeyaan bala ayaa ku dhacda weeyaan yamiinulkhamuus naar iyo dembi ay tiimbinaysa oo qofka waa kudaysaa weeyaan baabu nadbi man xalafa qofkii dhaarta sunno loo sunneeyo calaa yemiinin dhaar ku dhaarta oo fara'a arka hayrahaa dhaartaas hayrkeed khayranka khayr badan minhaa xaggeeda an yafcala inuu fala dalika arrinka asaga almaxluuf ee mxuu lagu dhaartay caleyhi dushiisa uma intaa kadib yukafir uu mxuu ahaa kafaara guta can yemiinihi dhaartiisa baabkan waxaa baabka uu imaamku ugu dhigtay caleyh raxmat ullah qof baa markuu saa yidhi ayaa wuxuu arkay arintii uu ku dhaartay wax ka khayr badan inaad arrinta sameeyo ayaa ka khayr badan oo ka ajir badan waxau dhahay maalan wallaahi qofkan inaan waxba siinayni qofkan wallahi ixsaan inaan u sameynayni ayuu yidhi kadibna wuxuu dareemay inuu ixsaan u samey inay u khayr badan tahay qofka asaga marka waxaa sunna u ayuu imaamku u baabaystay caleyh raxmatullah inuu muxuu ahaa dhaarta inuu buriyo ood kafaarana guta kafaara aad la imaado wanaagii asaga isaankan u sameeya weyaan saas ayuu imaamka u baabaystay baabka weyaan xadii kun todoba boqol toban i shanaad an cabdiraxmaan samurata radia allahu canhu qala wuxu abdiraxmaan qaala rasul rasul wuxuu yidhi sal slem waidaa xalafta haddii aad dhaarato calaa yamiinin dhaar ku dhaarato oo fara'ayta kadibna aad aragta mid ayada aanan ahayn oo khayra minha ayada ka wanaag fati la imaw aladii kii la imaw huwa isagaba khayrun khayr badan la imaw weyaan wa kafir ka kafaaro guda oo waxaa weeyaan dembigii amaba kaa raaci laha haddii aad arrintaad aad burisa la weeyaan kafaaro la bax waa noo imaan doontaa noocay tahay an yamiinika dhaartaada ka kafaaro guda weeyaan muttafaqun caleyh xadiid kun todoba boqol toban iyo lixaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka al sal slm qala rasulkan wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar ku dhaarto oo fara'a kadibna arka hayraha iyada midaan hayran minha ka khayr badan falyukafira ka kafaaro guta can yamiinihi dhaartiisa ka kafaaro guta waliyafcal ha sameeyo alladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan wey rawahu xadid kun todoba boqol toban iyo todobaad can abi muusa waxaa lagu radi alla an ana rasul rasulka al sl slam qaal nabigan wuxuu yidhi innii aniga wallaahi baan ku dhaartay in shaaa allahu alla hadduu doono laa axlifu kuma dhaarto calaa yamiinin dhaar kuma dhaarto uma intaa kadibna araa aan arka khayran midka khayr badan minhaa xaggeeda ilaa haddii ay dhacda miya kafartu waan ka kafaaro gutaa can yamiinii dhaartaydo wa ataytu waan la imaadaa alladii kii huwa isagaba khayrun khayr badan weeyaan muttafaqun calayh kafaarat alyamiin imaadaa weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وحي قال رسول الله وحي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يلج وعن أبي هريرة وحال رضي الله تعالى عنه قال وحي أبو هريرة قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج إنو كحيل إراده أد كداها ood ku nagaada axadukum midkiin fii yamiinihi dhaartiisa uu ku dhaartay fii ahlihi ehelkiisu ugu dhaartay weeyaan ehelkiisa ugu dhaartay aamu lahu ayaa ugu dembi badan aahamu ugu dembi badan lahu isaga cinda allaahi alla agtiisa min an yucطiya inuu bixiyo kafaaratahu kafaaradiisa inuu bixiya alatii taasoo farada allahu alla uu ku faradeelay calayhi dushiisa weeyaan muttafaqu caleyh macnaheeda maxuu yahay xadiidkan macnaha xadidku wuxuu yahay qofka ehelkii aad ugu dhaaratay arrin wallaahi baan ku dhaartay inaanan kula noolaanaynin ayaad qofka xaalkiisiisa tusaale ahaan kadibna qofka uu ku adkaysto arrinta ayadahay arrin uu ku adkaysto ay arrintaa noqoto weeyaan arrinta ayada ah ood qofka ku xeeldheeradood ku adkaysto waxaa ka dembi muxuu ah arrinta ayada ah ayaa ka dembi badan ayaa ka dembi badan in qofka uu kafaaradii arrintaas inuu buriya ood ehelkiisa la xiriira ood la dhaqma ood la noolaada ood muxuu ah mucaasharo la sameeya inaad arrintaas sameeya kadib kafaaradin aad guta ayaa uu dembi yar weeyaan taas ayaa dembi badan inaad mxuu ahay dhaarta eed ku ekaado ood ku sugnaado ayaa dembi badan ayuu nabigeen le calayhi salaatu wasalaam qowluhu yalaja bifatxi laami laamta oo la kordhabay wa tashdiidi iljiim jiimta oo la shido ay yatamaada u ku xeeleraado ood ku madax adayga fiiha iyada weeyaan walaa yukafiru uusan ka kafaaro gudanayn wa qowluhu aaamu huwa bihaai lmualaa saada oo mxuu saddexda dhibcda la aqhriyo ay akaru ima dembi badan weeyaan baab lcafwi cafin liiska cafiya ayuu u baab yahay can lagwi اlyamiini dhaarta aanan loo qasdin lawiga waxaan loo qasdin weyaan can lawi lyamiin dhaarta aan loo qasdin wa anahu dhaarta iyada laa kafaarata fiihi inay mxuu aha kafaaro aanan qofka laga rabin wa huwa mxuu aha lawiga yamiinta lawigaana waxay tahay wa huwa isagana maa shay weeyaan yajrii ku dareero cala lisaani carabka biayri qasdin qofka isagoon u qasdin biayri qasdi lyamiini isagoo dhaar ula qasdin weyaan ka qowlihi ereyga iyo qowlkiisoo kale cala alcaadati sida caadada carbeed ah laa arrinkan ma samayna wallahi baan ku dhaartay laa wallah balaa wallah waa dhaqankooda laa wallah qofku wuxuu le war iraaca laa wallahi iska leeyahy dhankaan iraac markaasuu leeyahay laa wallah marka laa wallahida iyada ah qaar ulama jeedo waa iska hadal caadi ah ta iyada marka waxaa weeyaan dhib weyn ma lahan dhib weyn ma lahan weeyaan laakiin midda qalbiga eh, eh, mxuu ahaa lagu adkeeyey sida noo imaan doonta taas way tan laysu haysto lakiin midda carabka iskaga dareertay dhib idinma qabanaya allah alla bilaqwi qasad la'aanta fii aymaanikum dhaartiina aad qasdin weeyaan ood carabkiisa ka dhawaaqdeen walaakin warka lagu laabiyey waahidukum rab wuxuu qabanaya bimaa ayuu idin qabanaya dhaar caqadtum aad ku gunadeen alaymaana dhaarta aad ku gunadeen weyaan qalbigii aad ku adkaysan weeyaan fa kafaaratuhu kafaaradiisa marka maxay tahay dhaarta iyada kafaaradeeda waatan marka maxay tahay icaamu casharati masaakiin toban miskiin qofki inuu quudiyo min awsai maa shay kiisa dhexdhexaadka oo tudcimuun aad quudisaan ahliikum ahalkiin aad quudisaan aw kiswatuhum amaba aradbixintooda tobanka iga la aradbixiyo aw taxriiru raqabatin ama qoor iyo naf oo la xureeyo weyaan ah, faman lam yajid qofkaan helaynin oonan cunadaas tobanka quudin karin naftan aan xurayn karin fa siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood oo qof uu soomo weyaan dalika arrinka isaga kiinaas ka isagaa kafaaratu aymaanikum dhaartiina kafaaradae weyaan idaa xalaftum haddii aad dhaarataan waxfaduu war ilaashada aymaanakum dhaariyaalkiina ilaashada weeyaan oo ilaaliya ayu rabbi le subxaana wa tacaala marka qofka ilahay uma qabana laa yuahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum laakiin yemiinka haddii aad ay kaa tahay oy dhab kaa tahay kafaaradii marka maxay noqotay taxriiru raqaba icaamu casharata masaakiin toban miskiin oo la quudiya amaba tobanka oo la hugiyo dhar loo xiro kow tan labaadna maxay noqotay in la quudi in mxua ah, la xureeyo naf la qofkii aan labadaa maxay noqotay inuu waxaa wey saddex maalmood soomo weyaan qofki waxaa tii wallaahi inaanan saas yeelaynin qalbigaad ka xiratay wallaahi inaanan lacag ku siinaynin wallaahi inaan danta adleed aanan kuu fulinaynin waad ku dhaaratay kadibna waad fikirtay waxaa tii war khayrkan maxaan u hor istaagayaa inaan qofkan ixsaan u sameeyo oon dhaqaalo siiyo ama aad dantiis u fuliyo ama waxaan la qabto ama khayr aan u raacay maxaan ugu dhaaranaya dhaartii ad burinaysa waan ku raacayaana keen kadibna inaad toban miskiin quudiso amaba toban miskiin aad ama naf aad xorays wa la xoray hadda gacan kuma hayno iyo haddii aad awoodi karin inaad waxaa weeyaan saddex maalmood aad soonto weeyaan kafaarat alyamiinku waa taas ilahay baa cadday subxana wa tacala xadiid kun todoba boqol iyo sagaaliyo tobanaad wa can caaishata radi allahu tacala anha qalat waxay caaisha unzilat waa la soo dejiyey hadihi alaaya aayadda rayto laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum laa yu'aakhidukum idinma qabanaya allah alla weyna bilagwi laqwiga iyo mxuu ahay qasad fi fii aymaanikum dhaaryaalkiina ilahay inkuguma qabanayo fii qowli rajuli qofka e, e, erayga iyo hadalka uu dhihi jiray laa wallaah maya ilahay baan ku dhaartay balaa wallaahi haa wallaahi rawahu muslim arrintaa aad bay carabta ugu badantay ilaa haddeertaan waa sidii marka waa dhaqankaas waa dhaqan ay leeyihiin weeyaan baabu karaahati alxalifi dhaar oo muxuu ahaa karaahinimadeeda la dhaarto fi lbeyci ganacsiga lagu dhaarto weeyaan wain kaana saadiqan qofka run baa sheegay inaad tirado wallahi intaasaan kuso gaday baabkaas inaad iska xirto marba haddiiba ganacsi u noqdo in dhaar xagga la dhiga ayaa loo baahan yahy weyaan dhaar xagga la dhiga ayaa loo baahan yahy weyaan xadiid kun todoba boqo iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu qala wuxu abi hurayra samictu rasuulah baan ka maqlay sal slm yquul isagoo le alxalifu dhaarta manfaqatun bixin ayuu u yahay lisilcati amaba manfaqatun bixin ayuu yahay silcadii amaba afuuf buu u yahay mamxaqatun tiritaan iyo barakatiritaan ayuu yahay lilkasbi kasabka iyo faa'iidadiina barakadu ka qaadaya weyaan muttafaqun caleyh marba haddii aad daarato silcadii iyo becshiradii way nafaqaynaysa way socodsiini socodsiin ay u noqonaysaa iyo bumbuunin iyo muxuu ahaa xayaysiin ay u noqonaysaa laakiin barakadii faa'iidadiina barakaday ka qaadaysaa weyaan xadiid kun todoba boqol iyo kow iyo labaatanaad can abi qataadata radi allahu tacala anu qal wuxu abi qataada samictu rasulah baan ka maqla sal slm yqul isagoo la iyaakum adinka iyo iyo wa karat alxalfi dhaar lagu dhaarta fi lbayci beyc lagu dhaarta in kala digaa weeyaan fainahu dhaarta oo beyca lagu dhaarta yunafiqu wuxuu bumbuuniyaa uu weyneeyaa becsharadii iyo ganacsiga ayuu bumbuuniyaa qofka macno wallahi baan ku dharta intaas kusogada kan kale weyan qof marka waxay u noqonaysa xayeysiin uma intaa kadibna markuu bumbuuniyo ood wixii kor u qaado ood weyneeyo yamxaqu barakada ayuu ka tirtira oo ka baabiya weyaan rawahu muslim oo wixii qofka waxa laga yaaba faa'iidadii haddii aad si caadi u gadan lahaa kun kishin lood faa'iiday inay u barakoobi lahayd oy ku finlaan lahayd laakiin intuu buunbuuniyey been sheegay dhaartay kadibna laba kun lagaga iibsaday kunkii aad ka baraka badnaadoo labadii kun qofkii qaatay wixii ay ku noqdaan wax kulul oon meel u istaagaynin weyaan baabu karaahati an yas'ala qofka inuu weydiisto karaahinimadeeda biwajhi illaahi wejiga alle uu ku weydiista hayra aljannati janno waxaanan inay karaahiya tahay iyuu baabkan baabuyo iyo wa karaahati manci man qof in loo diida sa'ala weydiista bilahi alla weyne magaciisa ku weydiista wax loo diida oo watashafaaca erge ka dhigta bihi bilaahi alla weyne qofka alla weyne erge ka dhigto oo ilaahay baan kugu weydiistay ihahdo amaba shafaaca alla subxaana wa tacaala ilaahay mxua shafeeca ka dhigtay qofka asaga in wixii a dalbaday aan loo diidin ayuu baabkan u baab yahay iyo qofka wejiga alle inuusan janno waxaanan ku weydiisto arrinta ayada imaam ku baabaystay laakiin qaybta hore xadiid ku soo arooray oo wejiga alle inaan jannain lagu weydiista ah, xadiidka waa daciif weeyaan xugun lagama qaadanayo xadiid kun todoba boqol laba iyo labaatanaad an jaabir radi allahu taala anu qal wuxu uhi jaabir qaala rasul rasulka laa yusalu lama weydiista biwajhi laa wajiga alle ila aljanna janno waxaan ahayn rawahu abu dawud ee xadidka wariyey xadiidka waa xadid daciifa weeyaan xugun lagama qaadanayo wey mar ba aduu xadidka daciif yahay ilaa adilo kale oo xadiidkaas macnihiisa xambaarsan ama cumuumiyaad shareecada la helo wa calayhi marka xadiidkan xugun lagama qaadanayo weyaan xadiidka kun todoba boqol eh, saddex iyo labaatanaad waxa ibni cumar radi allahu tacala anuma qal wuxu yh ibn cumar qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam man istacaada qofkii magangeliye weydiista bilaaha la weyne magaciisa lagu badbaadiyo oo lagu magangeliyo weydiista faaciduuhu magangeliye weyaan waman sa'ala qofka weydiista bilaaha la weyne wax idinku weydiisana faactuhu siiya weyaan waman dacaakum qofka idin yeerana faajiibuuhu yeela weyaan oo mxuu ahayd yeeritaanka ka ajiiba waman sanaca qofka idin samay ilaykum idinka macruufan wanaag idin sameeyana fakaafiyu oo abaalguda weyaan fain lam tajiduu hadaadan helin maa tukaafiuuna waxaad uga abaalgudaan fadcuu lahu alla u barya xataa ilaa aad ka dareentaan ood ka aragtaan anakum adinka qad kaafatumuuhu inaad u abaalgudeen weyaan xadiiun saxiixun rawaahu abu dawud iyo xadidka hore wanasaai biasnaadi saxiix weyan xadidku wa xadiis saxiixa marka qofka marba hadduu ilahay magaciisa wax ku weydiisto in la siiyo hadduu ilaahay magaciisa igu badbaadiyo irahda lagu badbaadiyo haddii qofka muminku qofka u yeero uu ajiibo qofkii wanaag loo sameeyo abaalgud inuu sameeyo haddii marka abaalgud waxaad ku samaysa aad weyda qofkin aad ducayso weyaan ilaa aad ka dareenta ducada iyada ah abaalgudkii waa u booskeed waa istaagaysa weyaan baabu taxriimi qowlihi qofka inuu yidhaahdo xaaraannimadeeda shaahan shaah lisulaani shaahan shaah waa luqad carabi aanan ahayn waa noo imaan tafsirkeeda noo imaan doontaa weyaan baabu taxriimi qowlihi qofka inuu yidhahdo xaaraannimadeeda shaahin shaah inuu u yidhaahdo hadalka asaga lisulaani qofka madaxda inuu ku yihahdo shaahin shaah inuu ku yidhahdo iyo waayrihi shaahin shahda macnaheeda waxaa weeyaan melikulmuluuk wa boqorka boqorada waa sidii uu qadaafi dhihi jiray muxuu dhihi jiray boqorka boqorada africa meesha uma ku damayn waad garanaysaan qofkii ilaahaynima sheegto oo marba muxuuah kibir iyo la imaado marka dambe waxaa laga soo bixiyey intaa laga soo dhex bixiyey ya god bulaacad mataaro iyo laga soo dhex bixiyey waad arkaysaan dulliga ku dambeeyey kibirka meeshuu ka gaaray marka qofkii marba baabkaas galo inkaar baa ku dhici baabu taxriimi qowlihi qofka inuu mxua yihahdo xaaraannimadiisa shaahin shaah lisulaani qofka boqorka u yihahdo ee qofka madaxda iyo hayrihi iyo wixii la too ah lianna macnaahu macnihiis wuxuu yahay melikulmuluuk boqorrada boqorkooda weeyaan walaa yuusafu bidalik arrinkaa laguma sifeeye hayr allah alla waxaanin subxana wa tacala xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu an nebi wuxuu ka wary sal slam qal nabigan wuxuu yidhi ina akhnaca ismin magackan ugu hooseeya ugu dullaysan oo ugu liidan cinda allah allaweyne agtiisa rajulu waa nin oo tasama isku magacaabay malik alamlaak boqorada boqorkooda isku magacaabay muttafaqun caleyh kaas ayaa ugu liidan weyaan qaala sufyan bnu cuyayn wuxuu yidhi maliku lamlaak milu shaahiin shaah ay la tuta weyaan waa isku macno baabu nahyi reebid liska reeb ayuu baabay can mukhaaabati alfaasiq qofka faasiqa ah oo mujrimka ah oo ilaahay ka furta subxana wa tacala in loogu yeero looga dhawaaqa iwalmubtadici qofka ahlu bidcada in looga yeero iyo wanaxwimaa qofka la midka ah iyo mxuu ahaa labadaas la midka in looga yeera bisayidi sayidii iyo wanaxwihi wix la mid a ah in loogu yeero arrinta ayada inay mxuu ahay layska reebay o xaaraan tahay ayuu imaamku u baabaystay caleyh raxmat ullah xadiid kun todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad can buraydata radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi burayda qaala rasulla rasulka al wuxuu yidhi sala allah ly slam laa taqulu ha dhihin lilmunaafiq qof munaafiq ha u dhihina sayidun sayid ha u dhihin munaafiq weeyaan fainahu maxaa yeelay in yaku hadduu yahay munaafiqa sayidan sayid hadduu yahay faqad ashadtum waxaad ka carageliseen ood caraysiseen rabbakum rabbigiina caza wajal ilahay baad carageliseen weyaan munaafiqi iyo faasiqi haddii aad sayid tidhahdaan ilahay baad calgeliseen weyaan rawahu abu daawud biisnaadin saxiixin ilahayna munaafiq buu tilmaamay adigana waxaad ku tilmaamaysaa sayid inuu yahay xadiidku xadiid saxiix weeyaan baabu karaahati sabi lxuma qannada in la caayo karaahinimadeed ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiid kun todoba boqol iyo lix iyo wa can jaabirin waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana rasul rasulka al sl slm dakhla uu galay ummi saa'ib gabadha ummu saa'ib la yirahdo saxaabiyada galay oo umm musayab gabadhaas ayuu galay weyaan faqaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhac ummi saa'ib saaib hooy muxuu ahaay hooyadiisay say wax kaa yihiin aw yaa umma almusayib waa muxuu raawiga ayaa shaki weeyaan tuzaf tuzaf zifiin aad la gariiraysaa maxaa kugu dhacood la gariiraysaa weyaan qandha ay la gariiraysaa qaalat waxay tiri alxuma waa qandha laa baaraka allahu fiiha alla ma barakeeye qandha ay ugu dhacday weyaan faqala wuxuu yidhi nabigeen laa tusubu hacayn alxuma qandhada hacayni weyaan fa inaha iyada tudhib waxay qaadaa oy la tagtaa khataaya bani aadam reer bani aadam ibn aadamka gafkiisa ayay qaadaa weyaan kamaa yudhibu si u tagsiya alkiiru buufanaha khabat alxadiidi birta muxuu ahay keeda liidan oo muxua burbursan amaba xun si buufanahan muxuu ahaa baashan e, e, lagu kulleeyo e, birta lagu kulleeyo si ay u qaada weyan rawahu muslim tuzafzifiin ay tataxarakiin aad u dhaqdhaqaaqaysa xarakatan sariicatan dhaqdhaqaaq muxuu ahay degdeg ah wa macnaahu tartacidu way gelgelina muxuu ahay waa jaraynaysaa weyan wa huwa asagna bidami taai wa bizaa'i za alahri almukarara walfa almukarara waruwiya waxaa la wari aydan biraa'i ra oo mukarara la soo celceliyey walqaafayni oo turaqriqiin saasna waa la wari weyaan baabu nahyi reebid liska raba yuu baabiya can sabi ariixi dabeesha in la caayo iyo bayaani maa yuqaalu wixii la dhaha oo la caddeey cinda hubuubiha markay dabeesha dhabato oy dabeesha muxuu ahay ay dhaqaaqdo oy socoto oy soo qaabisho wixii la dhaha ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidkun todoba boqol iyo todobiyo labaatanaad can abilmundir waxaa la wariyey ubay ibnu kacbi radi allahu tacala anu qal wuxuu yidhi ubay qala rasul wu yh sl slm laa tasubha caayina ariixa dabeesha caynina faidaa ra'aytum haddii ad aragtaan maa takrahuun waxaad nacaysaan faquluu waxaad tidhahdaan allahuma allahyo inaa anaga nas'aluka waan ku weydiisanaynaa min khayri hadi ariix dabeeshaan khayrkaadaan ku weydiisanaynaa wa khayra maa fiiha wixii ku dhex sugan oo khayr waan ku weydiisanaynaa wa khayra maa umirat bihi wixii la faray khayrkaadaan waan ku weydiisanayna inay qabato weyaan ama ay samayso wanacuudu bika waxaan dabeeshaa sharteeda iyo wa shari maa fiiha wax alle wixii ku dhex sugnaa sharteeda iyo wa shari maa umirat bihi wixii la faray sharteeda aan ka aman gelay shartiisa aan ka aman gelayna weeyaan rawahu tirmidi xadiidka wariyo qaala xadiisan xasanun saxiix xadiidku waa xadiis saxiix weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحر أبو هريرة سمعت رسول الله بانك مقلي صلى الله عليه وسلم يقول إسقولا الريح دبيشة من روح الله نحريس الله كمته ويان تأتي وحيلت ماذا بالرحمة نحريس بيلت ماذا وتأتي بالعذاب عذابنا اللي تماذا فإذا رأيتموها دبيش دي أدركتر falaa tasabuuha caynina wasalu llaha la weydiista khayraha khayrkeeda wastaciiduu ka magangala bilah la weyne min shariha sharteeda rawahu abu daawud xadiidka warigi bisnaadin saxiix xasanin weeyaan qowluhu min rawxi illaahi bifatxi raa'i raad oo la kordhaba ay raxmatihi bicibaadihi addoomihiisa naxariisana ay ka mid tahay weeyaan xadiidka u dambeeya casharka xadiidka ka horeeyo xadid kun todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad an caishata radi allahu tacala anha wardaha qalat waxay tiri caaisha kaana nabi nabig wuxu ay sal slam idaa casafat haddii ay dhabato arriixu dabeesha qal wuxuu dhihi jira allahuma allahu inii aniga asaluka aan ku weydiisana khayra khayrkeeda wa khayra maa fiiha iyo wix kudhex sugan khayrkeedaan ku weydiisana iyo wa khayra maa ursilat bihi wax alla wix lala soo diray khayrkoodaan ku weydiisana wa acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shariha sharteeda wa shari maa fiiha wax alla wix kudhex sugan shartoodan aan kaa magangalaya weeyaan wa shari maa ursilat bihi wax alla wix lala soo diray sharteeda wey rawa muslim baabu karaahati sabi diiki diiqi in la caayo karaahiyada la karaahiyeysta ayuu baabkan baab uyo weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo soddonaad wa can zayd bni khaalidin aljuhani radi allahu canhu qala wuxuu yidhi muxuu ahay zayd qaala rasu rasulka al wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslem laa tasubuuha caynina addiika diiqaha caynina fainahu diiqa yuuqidu wuxuu dadka u kiciyaa lisalaati salaada u kiciya rawahu abu dawud xadidka wariyey biisnaadin saxiixin hada wallah aclam wsal allah wslam cala abdihi rasuuli mustafa